bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacnaa maa calamtana wacallamna maa yanfacuna wasidnaa cilma qaala alimaam abuxuseyn muslim alxajaaj bn muslim alqushayriy naysaburi raximah allah xadaanaa abubakr bn abi shayba wamaxamed bn almuhanna wbn bashaar جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها عائشة قالت waxay tidhi qadima rasuulu llahi sala allah alay wasalam waxay ka sheekeynaysaa qisadii aan ku soo jirray xalinto ku saabsaneed nabiga xilligu ka soo baxay madiina iyo wixii ayada iyo nabiga calayh salaam markuu ay u sheegatay xaaladii ku dhacday cadadii xaybkii iyo qaabka nabiga sala allahu calayh wasalam uga hadlay iyo nabiga calayhi salaam inuu ka duwanaa asaga iyo koox yaro saxaabada ah inuu nabiga sala allahu calayh wasalam ay ahaayeen qaalinin haddii ay wadeen ayada haddaynan ahayna ay ahaan lahaayeen mutamaticiin sidaasuu nabigu calayh salaam saxaabadana ku manaciyey oo ay oo ugu sheegay sababta uu ayaga oo kale oon u noqoneen caaisha waxay leedahay qadima rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam nabigaa soo galay wuxuu soo galay waa maka madiinuu ka yimid nabiga calayh salaam saa soo sheegnay maalin sabti ah bisha dilqacdana afar beri ay ka dhiman tahay oo labaatan iyo lix meelaha ay tahay ayuu nabigu madiine ka soo baxay makana wuxuu galay liarbacin madayna min dilxija afar maalmood markay tagtay bishii dilxija oo taariikh afariyo toban ay tahay ay dhammaatay yuu nabiga soo galay magaalada markal mukarama nabiga calayh isalaatu wasalaam maalintaa uu soo galayna waxay ahayd maalin axad ah axad bay ahayd marka lianna axad inay ahaydna waxaa ku tusaaya haddii afar dilxijo oo afara ah uu nabigu soo galay maka wuquufu carafana ay ahayd maalin jumcaha ah. wuquufu carafa nabiga wuxuu istaagay maalintii carafa xajatulwadaac maalin jumca ay ahayd marka afar beri buu nabigu maka joogay oo axaddii iyo isniintii iyo talaadadii arbacadii wahay khamiistii buu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka baxay maka oo yowmu tarwiya ay ahayd khamiistu khamiistaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ka baxay maka oo uu u baxay mina waa kii nebiga ku tukaday salaadii duhur iyo salaadii casar iyo maqrib iyo cisho iyo salaadii subax subaxii sagaalaadka shantaas salaadood buu nebigu mino ku tukaday isagoo salaadaha rubaaciyada qasrinaya oo gaaminaya laakiin jamci la jamcin mahayo waa qasr bilaa jamcin salaad walba wakhtigeeda la tukanaya laakiin salaadaha afartan ragcadood ka kooban ee duhurka iyo casarka iyo cishaha laballaduu nebigu tukanaya calayhi salaatu wasalaam subaxdaas markaa markaa waa khamiis buu baxay subxii jumcada waa kii ka baxay oo ka kallahay markii qoraxda soo baxday mina waa kii ka baxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo sii maray musdalifa meesha la yidhaahdo namira halkaasaa teendhada nabiga calayhi salaam loogu suga lagu xidhay meel geedaleeah oo togan la yidhahdo waadi curana u dhow bay aheedoo geedaleh saasuu nabigu u degay calayhi salaatu wasalaam namira wailaa namira carafo ka mid maaha markii uu nabigu calayh salaam gaaray duhurkii waa kii tukaday duhurkii iyo casarkii oo la jamciyey jamcu taqdiim casarkii waa la soo hormariyey markaasuu wuquufa carafa bilowda nabigu xuduuda carafa waa kii gudaha u galay ee wuquufkii iyo istaagii iyo allabarigii carafa bilowda ilaa qoraxda ay ka dhacday marka nabigu wuxuu galay maka maalin maalin axad ah madiinana wuxuu ka soo baxay maalin isniin ah maalin sabti ah sabti buu ka soo baxay marka waad garanaysaa inta u dhexayn karta sabtidaas sabtideedii iyo axaddii oo la isku daray sagaal beri bay isku noqonayaan sagaalkaa beri buu waddada nabiga calayh salaam madiinaya maka u dhexaysa waxaa ugu dheereeya la saaran waa awr nabigu hal buu saarnaashiisa la dhihi jiray alqaswa iyo cadbaa labadaba waa la dhahay marka masaafadaa dheer buu nabigu gooyey sala allahu calayh wasalam siddeeddaa beri sagaalkiina waa kay ku galku tegay qadima rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama liarbacin madayna afar beri markay ka tagtay min dilxija bishii carafa aw khamsin ama shan oo sagaal iyo afar laisku daray afar iyo shan laisku daray ama afar iyo afar markii laga bixiyo yowma dukhuul maalinta gariid fa dakhala calay rasuulkaa ii soo galay bay leedaha caaisha wa huwa qadbaanun asagoo cadhaysan huwa qadbaanu asagoo cadhaysan buu ii soo galay faqultu waxaan idhi bay tidhi man aqdabaka yaa kaa cadhaysiiyey yaa rasuul allah rasuul allow adkhalahu allaahu naara naar allaha geliye maxaa yeele nabiga oo laga cadhaysiiyo waxaa waa dembi waana arrin sababi kartaa in lagu naar galo marka yaa kaa cadhaysiiya rasuul allow naar ha galeen qaala nabigu wuxuu yidhi aw maa shacarti miyaadan ogayn annii anigu amartu naasa dadkii inaan amray biamrin amar laasim ah faidaa hum dadkii amarkaan amray yataladdaduuna ka labalabaynayaan amarkii aan amree la rabay inay dhaqangeliyaan sidii dhaqana looga yaqaanay iyo inay samcan wadaacan intay dhahaan ay tadbiiqiyaan oo fuliyaan maanta waba ayagii oo ka taradudaya oo ka maagaaya oon dilba ku dhaqaaqaynin arrinkaasaan ka carooday buu nabiga calayhi isalaatu wasalaam maxaa yeelay amarka allah iyo amarka rasuulka waxaa la rabaa intii la maqlo in la addeeco la fuliyo ayaa la rabaa in la khilaafana cadaab baa ka dhasha iyo ciqaab iyo fitna iyo dhibaata ka dhalata amarka alloo la khilaafay amarka rasuulka calayh salaatu wasalaam arrinka markay ka taradudayaanna waxa weeye nabiga calayhi salaam isagoo dilxijo soo galay wixii afar beri ay ka tagtay afar beri kadibna loo bixi doono mina oo maalinta afraad ay ku jirto afartaa beri wuxuu yidhi intaad xajkiinna cumrow badashaan oo taxallushaan oo caadigiinna ku soo noqotaan ninkii xaaskiisi watana xaaskiisi hala macaamilo sidaa caday u noqda deena maalinta sideedaad haddana xaj bilaaba oo ixraamkii iyo dharkii dib u xidha ixraamka ahaa camalkii xajka gala arrintaasi saxaabadu marka la yaabeen oy dhaheen wixii oo annaga iyo ay noo dhaxayso carafo afar beri miyaan haweenka annaga la dhaqmeenaayoo deenna annaga oo xaj iyo hawlihiisi intaan ka baxnay raaxa iyo howla gallay miyaan u baxaynaa maalinta dambe sideedaadka mina iyo xagga carafa arrinkaasay ka hadli doonaan sida xadiidka soo socda waxay arki jireen oo maaha oo caadadii xajkooda wuxuu ahaa bilaha xajka haddiina la gaaro inaan la taxallulin ilaa xajka la soo bogoon cumro lala imaanin tiibuu buu nabiguna daba taagan yahay ay jaahiliyadu qabi jireen oo xadiidka noo imaan doonaa bukhaarina ku soo marray wuxuu ahaa waxay dhihi jireen alcumratu fii ashhuri alxaji min afjali alfujuuri fi lardi alcumratu fii ashhuri alxaji min afjari fujuuri fi lardi cumro lala imaado bilaha xajka ee saddexda ah iyo shawaal iyo dilqacda iyo dilxija oo la cumraysto dembiyaha u waaweyn bay ku jirta waa dembi weyn oo kabiirah ayay dhihi jireen wa kaanuu yaquuluuna idaa bara'a dabaru wa cafa aladaru wansalakha safaru xallat ilcumratu liman ictamar sheeko noocaasoo sajcigaana way ku hadli jireen wixii buu nabiga daba socdaa calayhi salaatu wasalaam uu raba inuu baabi'iyo oo u caddeeyo cumradu inay tahay sanadkoo idin la cumraysan karo la taxalluli karo oo lagu taxalluli karo cumradaas iyadoo tamatuc ilaa xajka laga gaarana saddex beri ama hal beri ama afar beri waxay rabta ahaateen inaad sii tamatuci karto sii nasan karto sii raaxaysan karto kadibna maalinta sideedaadda dadkao dhan ay xaj iskugu tagayaan way xajinayaan qaala alxakam baa wuxuu yidhi kaannahum yataradaduun inay waxaad moodaaba arrintaasi ka noqnoqonayaanoo ay ka istaagayaan axsibuu saasaan u malayn buu lehay xakam walow annii buu nabigu yidhi calayh salaam anigu low annii istaqbaltu haddii aan qaabili lahaa min amri amarkayga mastadbartu waxaan hadda u dabur jeediyey waxaan hadda aan soo dhaafay haddaan hadda aan qaabili lahaa maa suqtu lhadya hadye ma soo kaxeeyeen macii aniga la jirkayga ee macayga hadye ma soo gateen waxoolihii hadyadaha ee la gowrici lahaa yowmu naxri marka horeba gacanta ma soo gashadeen xataa ashtariihi ilaa aan soo gato ma yeereen intaan soo gato ma soo kaxeeyeen uma axillu intaan xalaaloobo sid oon cumradayda xajkayga cumro u badalon taxallulo yaan samayn lahaa kamaa xallu siday dadkaba u taxalluleen oo cumrada ugu taxalluleen saasaan yeeli lahaa idinkaa ina raaci lahaa buu nabigu calayh salaam oo in la cumraysan karo bilaa xajka in xajkii cumro loo bedeli karo oo fasqu lxaji ila alcumra arrinkaasna inay tahay lilabad ilabad weligeed ay saa ku soconayso oona wax khaas aynan ahayn waxaasoo dhan baan ficil ah inugu tusi lahaa laakiin maxaa hor taagan hadyada ayada aana waxaa weyaan ilaa laga gaaray yowmu naxri oo xajka uu soo gabagabowdo lama gowrici karo qofkiisana ma xalaaloobi kara ilaa ka gowra tana ayay diidan buu nabiga sala allah alay wasalam amaa idinka haddii haddaynan wadin waa inaad tadbiiqisaan oo ku dhaqantaan khilaafkaasi jaahiliyadana aad idinka aad la imaataan ficlan aniguna qawlan baa ini amraya marka walow annii istaqbaltu waxaa weeye waa lowda waxaadanta xadiidkii nabiga calayh salaam markuu ka hadlayay axris calaa maa yanfaaku astacin billaah waa kii ka hadlaya yidhi hadduu wax ku dhaafo hadhihin low annii facaltu kada wa kada hadhihin lianna low taftaxu camala shayaan shayaan camalkiibay low iyo shallayto ayay furtaay halkanna walow annii anigu istaqbaltu low buu nabigu isticmaalay lowdaas ayaa macaani lahoo marra waa tamani oo qofku wax tamanninaayo oo uu heli lahaa low kaana lii maalan lafacaltu mila fulaan hebel oo kale hadda xoolo lahaan lahaa sida hebel oo kale aan u samayn lahaa xadiidkii waa kii nabiga dhihi jiray fahumaa fi ljri sawaa kii kale xumaanta qofka ku raaci rabayna fahumaa fi lwisri sawaa marka haddii tamani ay tahay waxaad tamaninaysay ku xidhan tahay hadduu wax fiican yahayna waa tamani fiican hadduu wax xun yahayna waa tamani xun buu noqonaya marra lowdu waxay noqotaa manaa mujaradu khabar bay noqotaa waxaad nabigu khabar buu ka wadaa hadday dhici lahayd amar ilaahay hadday dhici lahayd inaan hadda ogaado waxaan markii hore waxaan markii hore hadda waxaan ogaadaada mar hore ogaan lahaa haddii ma soo kaxaysteena sidiinoo kale noqon lahaa wuu ka warramaya nabiga calayh salaam isbeddel ka dhacay ee hadda laakiin isaga uuna ka daba tegi karin laakiin saxaabada ku dabaqi kara taas waxaa weye mujarad alkhabar low annaka suurtanii la akramtuka haddaa ay soo ziyaaran lahayd waan ku karaamayn lahaa waa iska khabar iyo war laga warramayo weeyaan taana waxba dhibaataa ah ma laha midda kale waxaa weeye fimaa idaa kaana low bimacna nadaamata walxasra hadduu qofka wax tagay uu ka shallaayo uu qadarka ilaahayna dhacay uu ka nidaamaysan yahay oo gaar ahaan wax adduunyo oo ka tagtay uu daba taagan yahay u leey sa haddaynan ahayn sa haddaan yeeli lahaa low low middaa way midda xasrada iyo shallaytada shaydaanku uu qofka ku waswaasinayo siuu walbahaar iyo murug u geliyo middaa way midda albaab shaydaan furta qadarka ilaahayna ay tahay in laga xigo oo ilaahay subxaanau wa lagu raadli noqdo wuxuu qoray wixii ku dhaafay eed weyday ee marquubkaha ama wixii dhacay ee marhuubkaha ee la dhacayay ee kugu dhacay intaba inaan waxba loo sii dhihin taas weeya midda loola jeeda xadiidkaas aan marna u walow anii istaqbaltu min amrii ma stadbartu yacni nabiga calayh salaam xukunka hadda uu saxaabada u sheegayo ee uu leeyahay fikirkii iyo aragtidii caadadii ay lahaayeen jaahiliyada in bilaha xajka aan la cumraysan karin hadduu nabigu saxaabada u sheegayaa oo waxyi loogu sheegay markaa hadduu marka hore uu madiine ka soo baxaayaba nabiga calay salaam markaa uu cilmigeeda iyo ogaanteeda uu lahaan lahaa haddii ma soo kaxeeyeena cumru isku diyaarin lahaa si bilaha xajka in la cumraysan karo uu ficil saxaabada ugu tuso saxaabaduna markaasi ay nabiga oga daydaan ficlan laakiin hadda hadyadan aan soo kaxeeyey warkiina haddaan ogaanay idinkaan igu dabaqaaya weeyaan warkayga waa inaad aqbashaan oona khilaafin oo taladud aska ilaalisaan وxadaثna cbaydاللahi بن معاad qaaلa xadaثna شhucبة بن xajaaج عن الxkم samca عaلي بن الxusayn عan ذakwاan عan caaشha رaضي الlah عanهa qaaلat caaشha waxay tidhi qadima النabiyu salى الlah عalيه wasalam nabigaa soo galay magaalada maka liarbacin afar oo hamsin shan markay madayna ka tagtay min dilxija bishii carafo afar beri ay marayso ama shan bimili xadiidi gundar walam yakun ishaka min alxakam fii qowlihi taladadun uu shakiyey kuma jirta riwaayada biduuni shakin wey قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها عائشة أهلت waxay xarmatay bicumratin cumro faqadimat way soo gashay maka walam taduf mayna dawaafin bilbeyti kacbadii xataa xaadad ilaa ka xesha oo iyadoo makaba gaarin oo dawaafba gaarin waa kii sarif meesha la yihahdo markay maraysa caadada ku dhacday fanasakat ilmanaasika nabiga calay salaam ku yidhi xujayda waxay samaynayaan samee laakiin kacbadun ha dawaafin fa nasakad waxay camal fashay almanaasika acmaasha xajka kullaha dhammaan ayay la timid ixraamkii iyo miiqaadkii way wadatay kadib deena khuruujkii mina ilaa carafa iyo wuquufkeedii jamaraadkii tuurashadeeda iyadoo xalaalooday ku soo beegantay kadib dawaaful ifaadihi bay la timid wahiya daahira marka fanasakat ilmanaasika kullaha walxaal qad ahallad bilxaj xaj bayna soo xarmatay waxaa soo marray caaisha inay tidhi wa kuntu miman axrama alcumra ayaga iyo haweenkii kalaba marka inay markii hore ay xaj niyootay laakiin amarkii nabiga calayh salaam ay fasku lxaji bilcumra ay ahaayeen iyo in laiskaga idlaaqi karo xajka waqad hallad bilxaj ama loola jeedo waqad hallad bilxaji markii dambe ee nabiga uu yidhi unqudii um raasakii wamtashiti wadaci lcumra markaa way marka ay xajkii ay niyootay wailaa marka hore cumray wadatay xadiistu waa isu fasiri falasakati lmanaasika kullaha alxaal qad ahalla bilxaj ay xaj niyootay oo nabiga amrado yidhi cumradii wakhtigeedii waa cayiri buu noqday xaj baa loo daleelaya xaj niyo faqaala laha nabiyu sala allah alay wasalam yowma nafri maalinta yowmunafri la yidhaahdo yowmu nafru alwal iyo yowmu nafru aani baa jira yowmu nafru alawal iyo yowmu nafru aani ayaa jira oo maalmaha xajku maalmuha xajka magacyuu leeyahay maalmuu magac magacyuu leeyahay oo haddii la dhoo maala yoomu tarwiya waa sideedaadka yoomu carafa waa sagaalaadka yoomu alcaashir maalinta tobnaadna yoomu xaj weeyaan yoomu xaadi cashar waxaa la dhihi karaa yoomu alqarni ama yoomu alqarni yoomu aani cashar yoomu alru'uus yoomu aalita casharna yoomu nafyu alawal maalinta afariy tobnaadna nafyu aani marka magacyahaas ayay marka nabiga calayh salaatu wasalaam waxay leedahay caaisha faqaala laha nabiy yowma nafy nafyigaas marka caaisho nabiga ay la socotay awalkii ma yahay waa aanigi anna waxaa la ogyahay nabigu saddex beri buu dhammaystay mina yuu ku dhammaystay qofkii tacajula yowmunafrlawal buu noqon lahaa laakiin nabigu calayh salaam saddexda buu dhammaystay markuu nabigu uu saddexdii beri soo dhammaystay waa kii soo guuray wuxuu soo degay xaggee markuu maka soo galay kusoo noqday mina ka imaan xaggee degay alxasba meesha muxasan u dhihi jiray ayuu degay nabiga calayh salaam markaasuu nabigu calaysalaam caaisha waxay tiri nabi allow waa inoo imaan doonta waan soo marray waxay ka sheegatay in cumradeedii aynan mustaqil keligeed aynan noqon sida ka dhihi kale markaasuu nabigu wuxuu yidhi yasicukii waxaa kugu filan dawaafuki dawaafkaadii yaa kugu filan dawaafulifaadihi yaa wuxuu kaaga filan yahay lixajika xajkaadii iyo cumratika cumradaada cumradii hore ee caadada iyo xaydka darteed ay la imaan weyneeday xajka ka hor waxaad garanaysaa in ayna burin oo cumradii xaj baa la dhex geliyay caaisha maxay noqotay marka qaarin bay noqotay sida rasuulka calai salaam u ahaa qaarin bay noqotay qofka qaarinka ahna cumradii iyo xajkiiba hal dawaafa bay leeyihiin hal dawaafa dawaafkaasaa kaga filan dawaafkii cumrada iyo dawaafkii xajka marka yasuucuka waxaa kugu filan dawaafukii lixajiki dawaafkaadii hore ee dambe ee dawaaflifaadaha ah yaa kaaga filan lixajika xajkaadii iyo wa cumratika cumradaadii aad wakhti u weyday keligeed inaad la timaado hadda xajkii bay ku jirtaay faabad waa diid abad caaisho diida waxay tihi maya gabdhahaasa wada soconno tartanka khayrka iyo wanaagga way ii rabtaa inay siday u dhaqmayna u dhaqanto cumro gaaraan ah rabaa nabi allow fa abad waa diiday fabacaa biha nabiga wuxuu gabadhaasi raaciyoo la diray maca cabdiraxmaan walaalkeed cabdiraxmaan ila tanciim tanciim waan soo marray oo soo sheegnay waxaa weeyaan lxilli ila alxaram meesha qofka raba inuu soo xumraysto xaramka xuduudda xaramka ee nabiyullahi ibraahiim uu calaameeyey waa inuu ka baxo xilliga meesha ugu dhow xaramka waxaa la tanciim marka togag iyo buuro iyo meelaha wax ku yaalla nuxmaan iyo muncim iyo magacyo naxmadaas ka badan dhoorkaas oo yaa ku taalla markaasaa markii laisku darayba tanciim laisku yihi ayib halkaasi hadda waxaa ku yaallaan ila masjid loogu magac daray caaisha oo masjidu caaisha la yidhaahdo oo hadhow markaad maka tagto ood rabtay inaad cumro soo samaysato waxaad leedahay ninka tagsiiraha ama qofka tagsiiraha waxaan rabaa masjidu caaisha halkaasaad tegaysa factamarat way soo cumraysatay bacda alxaji xajki kadib bay cumradii gadaal kala timid marka arrintaana way bannaan tahay gaar ahaan qofka sidaa caaisho oo kale ah inuu intuu marka hore cumro xaj la yimaado cumro gadaal kala yimaado way iskaga bannaan tahay insha allah waxadaanii xasan binu caliy xulwaan xataa qofkii raba inuu iska khayr badsado haddii zaxme iyo cariiri iyo wax saas oo kale aan laga baqayn inuu kordhiyo markuu cumraysto haddana mar labaad waa cumraysan karaa weliba dadka aafaaqiga ee meelo xufa ka imaada ee jaaniska ee fursadda maanta ilaahay siiyey waa cibaado oo iska maftuuxahoo ah aan zaman iyo wakhti iyo makaan midna lahayn cumradu waxaddaanii xasan bnu caliy alxulwaani qaala xaddaanaa zayd bnu lxubaab qaala xaddaanii ibraahim bnu naafic xaddaanii cabdullahi bn abi najiixin can mujaahidin can caaisha radi allahu canha annaha caaisha xaadad waxayshay shay bisarif meeshaa sarif la yihahdo markay marayso fatadaharad waxay ku daahir noqotay bicarafata carafa habeenkeedii bay daahir noqotay yani leylatu carafana waxaa la dhahaa habeenka tobnaadka ah leylatu caraf haddaad maqasho waa habeenka tobnaadka eh ma aha habeenka sagaalaadka maaha inta kale habeennada kale oo dhan adduunka waxaa horraysa maalinta iyo habeenka habeenkaa horraysa oo leylatlljumca la dhihi waxaa ka dambaysa yowmuljumca maalinta jumcada ka dambaysa waxaan ka ahayn yowmu carafa carafa yoomkeeda maalinta horraysa habeenka tobnaadka eh ciidda dhahana ciidda carafa dhahano habeenkaasaa waxaa la dhaha leylatu carafa oo qofka habeenkaa wuquufka carafa sameeyo isoo soo istaaga intayna waaga uguna baryin wuquufkii iyo ruknigii waa gutay waa ka asaxaya marka habeenkaasay caaisha radi allahu canha daahir noqotay faqaala lahaa rasuuluullah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi yujsiu cankii waxaa kaa gudi dawaafki dawaafkaadii dawaafkaadii baa kugu filan bisafa waalmarwa safa iyo marwa aad dawaaftay can xajika xajkaadii wa cumratigii buu kaaga bahan yahay waxba marka haddaad qaarin tahay dawaaf iyo sacyi gaar ah oo xajka iyo mid cumrada la imaan maysideen hal dawaafulifaada iyo hal sacyi ayaa kugu filan nacam waxadaana yaxya bnu xabiib alxaarifi qaal xadaana khaalid bnu xaarifi xadaana qura qaal xadaana cabdulxamiid bnu jubayr bnu shayba qaal xadaana safiya xadaatna safiyatu qaalat caaishatu radi allahu canha waxay tiri yaa rasuul allah rasuul allow ayarjicu nnaasu dadkuma waxay la gadoomayaan oy la galbanayaan biajrayn laba ajir ajir cumro ay la imaadeen oy ku taxalluleen haddana xajkii oo yoomu tarwiya maalinta sideedaad ay bilaabeen cumro kala iyo xaj kala socda miyay dadka la noqonayaan oo ajir kaamilaho mid walbaba dawaafkeedii iyo saxyigeedii wadata waarjicu annama waxaan la noqonayaa biajrin hal ajira oo hal dawaafa iyo hal saxya miyaan la noqoni fa amara cabdaraxmaan binu abi bakar buu nabiga amray markuu arkay inay sia xumaynayso an yanaliqa biha inuu kaxeeyo walaashiis ila tanciim uu geeyo qaalat faardafanii khalfah gadaal buu ifadhiisiyey oo waa ifangeliyey calaa jamanin ritig lahu asaga u lahaa walaalkaydaan la fuulay ritigii gadaal bay marka ka fadhidaa koonihii bay gadaal ka haysataa qaalat waxay tiri caaisha fajacaltu waxaan guda galay arfacu khimaarii inaan haboobtaydii aan iska kor yeelayo oo axsubuhu aan ka faydaayo can cunuqii luquntayda waa ayadiyo walaalkeed maxramkeedii wey wax kaloo ajnabi oo ku soo dhow ma leh katii marka gadaalkan fadhiistay madaxeeda iska faydsatay oo luqunteedii bay faydsatay waa iska leedhsanaysaa markaasuu fayadribu cabdiraxmaan wuxuu ku dhufanayaa rijlii lugtayda ayuu usha ku dhufan bicillatin raaxira hasha wax ku dhufanaya isagoo iska dhigaaya laakiin ii sarbeebaya qaaltu lahu waxaan ku yidhi wahal taraa min axad ma qof baad aragta waa adiga usha ku dhufan waan ku fahmaye adigu ku dhufanaayeen luqunta qarso oo kalu leeyahay hasha marka wa kudhufan meeshuusha ka dhufan ayay luqunta kaa dhuftay ayadana garatay waxay orteen wahatanaa min axad adiga ii baaqaayeen ma qof ajinabi oo ay arkayaa jira adigana madaxadadeen ah, marka wax ma jiro kole hadduusan jirinna gabadhu ehelkeeda iyo walaalaheed iyo aabbaheed iyo waxba maaragtay kama aha cawra wixii luqunta iyo timaha iyo arrimahaasi cawra kama aha cumro ayaan xarmaday oo tancin ka soo niyooday uma aqbalnaa waan soo noqonnay xata intahaynaa ilaa rasuuli illah nabiga calayh salaam baan u nimid wahuwa bilxasba asagoo xasba jooga waxaan soo marray wahuwa munhabid wa ana mutasaqid ow huwa mutashaqid wa ana munhabid riwaayadaana waa jirtay marka waxaa dhici karta nabiga calayh salaatu wasalaam markay caaisho ay cumrada ay timid oo maka soo gashay oo dawaafkii iyo saxyiga isku diyaarinaysay nabiga calayh salaam oo sii noqonayo intuu maka imaaday oo dawaafkii waxu imaaday u sii laabanayo xasba inuu nabiga calayh salaam la kulmay markaas waa kii deeba ay wada hadleen ayaduna dawaafkeedii waxay gashay nabiguna xasbuu iska tegay kadibna markay soo dhammaysay waxay ugu tagtay wahuwa bilxasba qaala xaddaana abubakr bin abi shayba wa ibnu numayr qaala xaddaana sufyaan can camr ahbarahu camr ibnu aws ahbaranii cabduraxmaan bin abibakr ana nabi sal slam amarahu an yurdifa caaisha caaisha inuu fangeliyo gadaashka ka saaro fayucmilahaa wuu ka soo cumraysiiyey min atanxiimi tanciim waxba dhibaataa marka ma laha labada qof ee maxramkaa ah, een ajnabiga ka lahayn inay hal shay intay wada fuulaan ay deena radiif uu qof u noqdo waxba dhibaataa ma laha waxba dhibaataa ma laha hadda geela iyo awrta iyo fardaha arrimaha haddii la ogolaaday baashan bigibigigi la yidhaahdo iyo boodhaboodhaha isagu halkaasu soo gelayaayo wax maanica ma jirto haddii maxduur kaliya cillo kale aan laga baqaynin ama ajnabi iyo arrimahaas aynan ahayn iyo saabasho ama maxrim uu yahayba oo keligood ka socda wax maanico hadda sharcan oo ka muuqda ma jirto xadaana qutayba bnu saciid wamuxamed bnu rumxin jamiican can leyt bni sacdin qaala qutayba xadaana leytu can abi zubayrin can jaabir radi allaahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi aqbalnaa muhilliin waxaan soo qaabilnay maka annagoo xarman maca rasuuli illaahi sala alla alay sl nabiga jirkiisa la socodkiisa bixajin mufrad xaj keligii annagoo niyeysan waa jaabir ma aha saxaabadoo idilba qaarba xaj qaar cumro qaar way isku dareen waaqbarat caaishatu radia allaahu canha bicumra caaisha iyadoo cumro ayay la soo qaabishay oo wadatay xataa idaa kunnaa bisarif markaa meeshaan sarif yidhahda marayno carakat carakat caaisha caaishaha xayshay carakad iyo damitad waa soo marray xaadad rafisad waa asmaada uu leeyahay magayaha xaydka uu leeyaho fara badan wa xarakan way caadowta way xayshay xataa idaa qadimnaa dufnaa bilkacba xataa idaa qadimnaa markaan soo gallay dufnaa waxaan dhawaaqnay bilkacbati kacbadii wastafaa walmarwa safo iyo marwo dhexdoodana waa kaan toddoba jeer maray xataa idaa kunnaa bisarif cafwan walmarwa fa amaranaa rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuuna amray an yaxilla mina annaga xagga annaga inuu xalaal noqdo man qofka lam yakun macahu hadyu qofkaan hadyo wadin dawaafka iyo sacyigaas iyo timaha uu gaabsado ku taxallulo ilaa yowmu tarwiya afartaa beri ha iska nasto qaala faqulnaa markaasaa waxaan nidhi xillun maada xalaalow sidee ah way yaabay saxaabada maada taxallul sidee ah abi allow afar beri baaba ka xigta xarafo inaan aadnee xalaaloobadan bilihii xajka oo idil baaba laga hadlaya inaan la cumraysan karin wixii hadda xajkiiba si toos iyo camaliyan loo gudageli rabo afar beri kadib xalaaloobada ama leedahay waasee ma wax juzi ahoo nala ogolaaday baa jirta oo rukhasa ka raasi ama dhiig lismariyo ama w mise waase qaala wuxuu yidhi maya alxillu kulluhu xalaalow kulligiis xalaalow dhammaystiran yacni taxallul dhammaystiran ood ka wabaxaysaanba muxrimnimadii iyo cumradii oo wax allaalo wixii lagu diidanay oo dhanba madax ladada iyo baraafuul lismariye iyo haweenkii iyo wixii ku saabsanaa iyo waxaasoo dhan baa xalaal inii ah markaasuu wuxuu leey jaabir fawaaqacna nisaa haweenkii baan ku dhacnay oo ninkii xaaskiisii yootay watadayabnaa waxaan ismarmarinay bidiibi diibkii iyo baraafuunkii walabisnaa waxaan xidhanay khiyaaban dadkii mukiibka ahaa ee loo ogoleen qofka muxrimkaa iyo khamiisihii shaararkii baan xidhannay walaysa baynanaa annaga iyo wa bayna carafata carafana nooma dhexeeyo ilaa arbacu layaal afar habeen habeenbasaa noo dhexaysa uma ahlalnaa yowma tarwiya maalintii sideedaad markayaan haddana xarmannay oo niyoonnay dib dharkii layskaga beddelay gooyaasha la xidhay maxduuraat ilxraam oo dhan iska fogeeyey kadib baan xaj keliya ku dhawaaqnay maalinta sideedaad yowmu tarwiya biyaha la qaadan jiray oo wixii la cabbi lahaabaa horay loo qaadan jiray saasa tarwiya loogu magacaabay rayigu waa cabidda iyo xokanaanta markaa saasaa magac looga dhigay fadliga ilaahay hadda waasaca ah iyo barwaaqadan iyo nicmadan waagaasi ma jirin oon baa jira biyaha ka qaadata maka umaad ku soo noqoni marka yaryarayso waa hadda laakiin biyaha halkaa laga suray baa ilaa carafa intaa qulqulaya iyagoo weliba mubarada oo la qaboojiyey iyo kuwo baabuurtii lagu wado iyo kuwa gadag iyo kuwa firiya meejaana intaba marka nicamta ilaahay subxaana wa tacala asbaqa calayna nicama nicamtiisuu ilaahay subxaana wa tacala na siiyo uma ahallana ahlalnaa yowma tarwiya maalintii yowma tarwiya sideedaadkii baan xajkii niyoonnay uma dakhala rasuulullah nabiga calayh salaama wuxuu u galay calaa caaisha radi allahu canha fawajadaa wuxuu hela tadka iyadoo ooyeysa oohintii hore waxay ahayd xaydkii ka ooyeysay kadibna rajada ay ka qabtay inay cumraysan doontaa soo yaraatayoo carafaa ula baxaya faqaala nabigu wuxuu yihi maa sha'nuki maxaa kugu dhacay qaalad waxay tihi sha'nii xaalkaygu waxaa wey anii qad xidtu waan xayday waqad xalla annaasu dadkan waa xalaaloobeen walam axlil weli sidii baan u taagnahayoo anigu ma xalaaloobin cumradeedii iima suuroobeen walama adufin bilbeyti kacbadii ma dawaafin waannaasu dadku yadhabuuna waa tegayaan ilalxaji xaj bay u baxaayeen alaana hadda oo baaqaadihii iclaankii bay ku socdaanoo inay xaj niyoodaan bay rabaan faqaala nabiga calayi salaam wuxuu yidhi inna haada horta caadadani iyo dhiiggan amru waa amar katabahu allahu ilaahay uu qoray calaa banaati aadam ilaahay baa qoray kitaaba qadariya weeyaan ilaahay baa qadaray oo iraadadiisa weeyaan faqtasidii iska qabayso qabayskii caadada ma ahoo welibay daahir noqonin laakiin waxaad u qabaysanaysaa ixraamka inaad xaj gelaysaa ama cumro gelaysaa loo qabaystaa uma ahilni bilxaj xaj adna ku dhawaaqsaya dadkoo kale fafacala sidii bay yeeshay wawaqafat ilmawaaqifa mawaaqiftii iyo manaasigtii iyo acmaashii xajka iyo meelihii la tagay oo dhan bay wada martay hadday noqoto mino oo loo sii socdo maalin sideedaad oo habeenkii sagaalaad la maryaayo hadday noqoto carafa iyo wuquufkeedii iyo hadday noqoto soo noqodkii oo musdelifo iyo mashcaruxaraam la istaagaayo kadibna jamratulcaqaba oo mina la tuuran doono arrimahaasoo dhanba sida xujaydii bay raacday waqafat ilmawaaqif xataa idaa daharad markay daahir noqotay oo iyadoo daahira ay ku soo noqotay daafat bilkacbati kacbadii bay dawaaftay wasafa walmarwa safa iyo marwana way dawaafta iyaduna sacyigii uma qaala nabiga calayh salaam wuxuu ku yidhi qad xalalti xalaal baad hadda tahay min xajiki xajkaadii baad xalaal ka tahay wa cumratiki iyo cumradaadii jamiican dhammaantood soo maarta xadiidkan sariix wuxuu ku yahay inay caaisho qaarin tahay oo cumradeedii u suuroobi weyday inay keligeed la timaado qabla alxaji inayna weli ayna ka burin oo xajkii la ku caddaynaysaa inqudii ra'sak intashiti wadaci alcumra waamsiki can alcumra riwaayaadkaasoo dhanba wixii lagu tafsiirkeeda waa soo marray xalaa soo marray in loola jeedo camal cumro ood sugi ma jirtee xaj isku diyaari cumradaadina xaj ka dhex geli faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuul allow innii ajidu waxaan helaya fii nafsii naftayda annii lam aduf inaana dawaafin bilbeyti beytka xataa xajatu ilaa jisa xajihi nabigu markuu yidhi xajii cumraba waa ku waasaxday waxay waxaa nafteeda helaya xoogo waswaasa ah. sidii gabdhihii ay cumro gaarao dawaafkeedii iyo saxyigeedii wadatay oola imaadeen ani inaana oola imaanin xataa xajajtu ilaa aan ka soo xajiyo xajka hadda arrimahan xajkii uman hadduu u samaynayaa cumradaydaa way gaarkeen qaala nabigu wuxuu yidhi fadhab bihaa warbalkaxee yaa cabdaraxmaan cabdiraxmaanoo waa walaalkeed faacmirha soo cumraysi min atanciib wadaalika markaasna leylat alxasba wa habeenkii muxasab nabigu ku soo hoydaya afari tobnaadka ahayd qaala waxaddaanii moxamed bnu xaatimin wacabd bnu xumayd qaala ibnu xaatim xadaana waqaala cabdun ahbaranaa moxamed bnu bakr meesha waxaa mulaaxid ah xujayda markay tagaan xaramka aad waxay iskugu kallifaan oo wakhti badan ku bixiyaan inay xaramka masjidil xaraam ay galaan oo makacbada ay dawaafaan ama ictikaafaan ama quraan akhristaan oo kacbada ay fiiriyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu soo galay maka meeshii abdax la dhihta waa kii degdii uwan baa la dhahaa ceelkii halkaasuu nabigu degay ku qabaysay kadib buu nabigu dawaafkii kacbada aadada waa filquduum sacdigiina waa la yimid nabiga calayh salaam kadib wuxuu ku soo laabtay wuxuu ku soo laabtay diiduwa buu ku soo laabtay dib oguma soo noqonin masjidkii nabiga calayh salaatu wasalaam markii dambe uu intaa ka maqnaaye uu soo laabtayna habeenkiisuu soo socday muxasan buu nabigu degay calayh salaam waaga markuu beryaayay kan waaga beryi buu intuu kacbada imaaday oo dawaafkii la yimid dawaafay ayuu haddana baxay sala allahu calayh waali wasalam marka waxaasoo dhan waa tashiil iyo taysiir iyo in dadku ay hadyigii nabiga calayh salaam ee waasaca ahaa ay fahmaan oo aynan ahayn ilaa wa ilaa cumraan u imaadaye halkaa yarun ha laiskugu imaado oo taraakum iyo tasaaxum iyo ciriiri fara badan oo halkaa una tuuraani qofka hadduu camalkiisa guto huteelkiisa iyo masaajidda kale ee maka ayuu iskaga tukan karaa oo iska joogi karaa marka waxaa weeyaan taysiirka islaamkeenna weeyaan oo ilaa haddii meel iskugu imaado waxaa imaanaya culays badan iyo in maarata dadku ay cibaadadii u heli waayaan si fursad ah oo nashaad ah oo fahno ah, oo waasac ah mar walbaba colili iyo arrimahaasaa imaanaya qaala waxaddaanii moxamed binu xaatim wacabdi bnu xumayd qaala ibnu xaatim wuxuu yidhi xaddaanaa waqaala cabdun ahbaranaa moxamed binu bakrin qaala ahbaranaa ibnu jurayj ahbaranii abu zubayr annahu samica jaabir bna cabdillaahi radi allah canhuma yaquul dakhala nabiyu sala allah alay slam calaa caaisha lagu soo galay radi allahu canha wahiya tabki iyada ooyeysa fadakara bimidli xadiidi leyd ilaa akhiri walam yadkur maa qabla hada min xadiidi leyd wixii ka horreeyey intan oo xadiidkii leyd ahaa muuna sheegin ninkan wax mutaabacinay qaala waxadaanii abu hasaan almasmiciy abu hasaan almasmici waxa mutaabacinayana waa ibnu jurayj abu zubayr bay iskugu imaadeen ilayd iyo ibnu jurayj abu zubayr maxamed bin muslim ibnu tadrus mudlis buu ahaa laakiin muxuu ku yidhi samica jaabira jaabir bin cabdillaahi faintafat tadliis meesha waa ka baxay waxadaanii abu hasaan almasmiciyu qaala xadaana mucaadi can ibni hishaam xadaanii abi can maطrin can abi zubayr can jaabir bn cabdillaahi radi allahu canhuma ana caaisha radi allahu canha qaal fii xajati nabiy xajkii nabiga calayh salaam yay hallad bicumra cumro intay xarmatay ay u suuroobi weyda inay la timaado wasaaqa alxadiid bacda xadiid leyl iyadana waa soo marray waa maطar ninka wax mutaabicinayo maطar maطar waraaq miya wazaada fi اlxadiid qaala wa kaana rasuulu اllahi sala اllahu alيh wasalam nabiga calayh salaam wuxuu ahaa rajulan sahlan nin sahlan buu ahaa nabigu yani sahla alkhuluq akhlaaqdiisa iyo dabcigiisa uu sahlan yahayoo ilaahay uu ku manaystay dabeecadii akhlaaq wanaag xataa ilaahay uu ku ammaano oo yidhi wainaka lacalaa khuluqin cadiim id markaa nabiga calayh salaam dabeecaddiisii wanaagsaneed bay caaisho ka faa'idaysatay markay tidhi maya aniga cumradii gaar baan rabaa inaan oola imaado oo lay sugo nabigu waa ka yeelay idaa goortii hawiyat ilshaya caaisha markay wax doonto hawiyad markay doonto ashaya wax taabacahaa waa raaci jiray caaisha nabigalayhi nabiga cala salaam calayhi cala shaygaas ku raaci jiray isagoo wacashiruuna bilmacruuf ku dhaqmaaya fa asalahaa wuxuu raaciyey caaisha maca cabdiraxmaan bin abibakar walaalkeeda faahallad bixumra min atanciim tanciim bay ka soo qaala matarun qaala abu zubayr fa kaana caaisha waxay ahayd idaa xaja waagi dambe waxay ahayd markay xajiso sanacad waxay samayn jirtay kamaa sanacad say samaysay maca nabiyillaahi sala allah alay wasalam nabiga maciisa oo inay gadaalka la timaado cumrada oo kalea si waxay nabiga uu ka ogaa ee uu raalli oga noqday ee ku ogaayay ay u sii wato ayib قال xdثna أحمد بن يونس xdثna زهير xdثna أبو زبير عن جابر رضي الله عنه xاw xdثna يحيى بن يحيى ولفظ له أخبرنا أبو خyثمة عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجna waan baxnay mعa رasuuل الlah صل سلم muhiliina bاlxaji anagoo xaj xarman macana النiساء haweenkii baa inala socday walwildaanu iyo carruurti oo xataa carruurtii yararkeed baa la wada dhabarka lagu wadaa sanadkaa looma kala harin caruurtuna xajka waa xajin karaa hadduu yar yahay waa loo xarman ixraamkii waa loo xidhi waa loo niyoon waa loo dawaafi waa la dawaafsiin arrimahaasoo dhanba waalidkii baa u qumaaya ajirra wuu ka heli ajirra wuu ka heli ilmahaasna ajir iyo wanaag iyo khayr buu helaya laakiin xajkii waajibkaa ah ee islaamka markuu qaan gaaro waa laga rabaa saasay jamhuur ku tageen laakiin alimaam abu xaniifa isaga wuxuu leeyahay waxaa jira iyo wax sixan oo xaggoo ka asaxay midna ma jiree min baabi tamriid tababar un weeyaan nimaha lagu tababaraayo laakiin xadiidkii saxiixahaa ee xadiidu alqadcamiya naagtii nabiga calayi salaam u timid ee tiri ali haada xajun yaa rasuul allah qaala nacam walaki ajrun markii yidhi falamaa qadimnaa makata markaan maka gallay dufnaa min beytin cabadii baan dawaafnay dawaafkaa u horreeyay hadduu cumro yahayna dawaafulcumra la dhihi ha qofku uu muctamid soo niyooday haddii uu yahay qof qaarin oo xaji cumro isku daray ama xaj keligii niyooyada dawaafka u horeeya maxaa la dhahaa magaciisa ya dawaafulquduum baa la dhahaa ayib marka wuxuu leeyahay falamaa qadimnaa marka taqufnaa bilbeyti wa bisafa safa iyo walmarwa safa iyo marwana waan sacyiinay qofkii marka cumraysanaya intaas loogu dhan yahay faqaala lana rasuulu ullah nabiga calayh salaam baa wuxuu nagu yidhi man lam yakun macahu hadyu ninkaan hadyo wadin xaramka loo keenay masaakiinta xaramka raba loo gowraco qofkaan wadin falyaxlil ha iska xalaaloobo ninkii hadyo wadase maalinta la gowrici buu sugayo maalinta ciiddaah qaala qulnaa waxaanin ayulxilmi xalaaloobaadna tiriya nabi allow xalaalow sidee awey ah wakhtigii bay layaban yihiin watiga mayna arki jirin arrintaas qaala nabigu alxilli kullu ah, xilli oo idil wey sharciga iyo diinta iyo camalfalka shareecada wax walboo ka horeeya wixii caado iyo curfi iyo dhaqan hor jiri jiray hadduu naska ka hor imaanayo naskaa la qaadanayaa caada iyo dhaqankii la haystayna waa la turaya marka waxaan maanaan arki jirin in maskaxda la weynaato oo la yidhahdo waa xaajo uguba wuxiioo qaala allaahu qaala rasuuluhu la leeyahay xaajo uguba in la yidhaahdo waxaa weeyaan arrin khaldan oon sax ahayn khilaafsanna waxaa mu'miniinta laga rabo haddii amar xaq alla ka yimaado loo sheego inay dhahaan wasamicnaa wa aatacnaa wax khiyaarahu leeyihiin oo kale inuusan jirin ayaa mu'min laga rabaa qaala nabigu wuxuu yihi alxillu kulluhu xalaalow dhammaystiran xalaalooba qaala wuxuu yidhi fa aatayna nisaa haweenkii baan u galmoonnay u tagnay walabisna hiyaab marka anagana waa xidhanay wamasasna tiiba wixii udgoonaana waan ismarinay intaba waa kii la dilay marka hore hadda way xalaaloobeen falamaa kaana yawmu tarwiya maalintii yowmu tarwiya aheed waa maalintii sideedaad baa la dhahaa yowmutarwiya ahlalnaa bilxaj xaj baan xarmanay waxaan isu diyaarinayaa ruknigaasi carafa wa kafaanaa dawaafu dawaafkii alawalu ee horreeyaan ugu filaaday bayna safaa safa iyo walmarwata marwa safa iyo marwa dawaafkii u horreeyaa nagaga fillaaday laba macnoba wa kafaana dawaafu alawal bayna safa walmarwa kuwii xalaaloobay oo cumro ku xalaaloobay dawaafkoodii sacyigii bayna safa walmarwa markay dawaafeen sacyigiina ay ku dareen kaasaa ku filan kaasaa ku filan oo dawaafuulcumra iyo sacyulcumra ayay ku xalaaloobeen amaa dadkii qaarinkaa sida rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo dadkii hadyada waday markay dawaafulquduub ay la imaadeen u horraysayba waxay ku dareen safa iyo marwa inay sacyigiina ay ku daraan qoladaas marka sidaasa hadhow markay soo noqdaan oo carabo ka soo laabtaan maalinta tobnaad ay la imaadaan dawaaful ifaadadii dawaafkii rugnigahaa sacyi lagama rabo iyagu sacyi lagama rabo maxaa yeelay wa kafaana dawaafu lwal dawaafkii hore ee markii kacbada la dawaafay kadib bayna safaa safa iyo wamarwata marwa la dawaafay kaasaa nagu fillaaday dawaaf labaad loo maro eedaba haddaad tahay qof qaarin oo xaja cumro isku daray ama mufrid xaj keliya miyooda aad tahay hal sacyi baad leedahay dawaafku waa meeqa saddex dawaaf baa jirta oo qofka noocaas ay sheegayna saddex dawaaf buu leeyahay dawaafku horreyn dawaafu quduum baa la yidhaahdaa dawaafka kalena waa midka dhexda ku jire dawaafu rugni baa la yidhahda arkaantu ka mid yahay dawaafka saddexaadna asagoo xalaala oon xaj waxba ku jirin yuu sowootinaya kacbadoo dawaafu wadaac baa la yidhahdaa marka qofka dawaafulquduum markii u horraysa uu yimid sacyiga iyo bayna safa walmarwa toddobadii jeer ku xijisiyo raaciya hadhow markuu dawaaful ifaadaha u yimaado dawaafkii kacbada uunu ku kaaftoomi sacyi waa u dhammaatay ma soo celinaayo ma soo celinayo laakiin qofkii intuu dawaafulquduum la yimaado sacyi iyo safa iyo marwo iska badaaye wuu heli karaa iska badaaye hadhow dawaaful ifaadada iyo rukniga maalinta tobnaad laga bilaabo markuu kacbada dawaafuu la imaan asacyu bayna asafa walmarwa lianna waa rukni laakiin ama dawaafka horaad raacini ama dawaafka dambaad u dibdhiganaysaa fa amaranaa rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuuna amray an nashtarika inaan wadaagno filibili geeli iyo walbaqari loodii kullu sabcatin toddobadii qof oo mina naga ah fii badanati neef geeli marka dadkii mutamaticiinta ahaa faman tamataca bilcumrati ila alxaji bimasdar istalem min alhadyi neef inay gowracaan marka toddoba qof baa la qabsaday hal neefoo gowla ah lawadagalaan la gowracani toddobadii qofba ama neef lo ah. taasuu nabigu u ogolaaday alayhi isalaatu wasalaam وxadثnي محمد بن xاatim qال xadثna يحyى بن سعيid عن بن jurayج cبdالmلك أخبرnي أbو زبير عن jaaبر بن cabdاللahi رضي الله عنهma qاal أmarna النبiyu nabiga عalaيه السلام baa wuxuuna amray lama أxlalna markaan xalaalownay an nuxrima inaan xarmanno idaa goortii tawajahnaa aan u jihaysanay ilaa mina mina mina goormaa loo jihaysanaya maalinta sideedaadka iyo mutarwiya markaasuu wuxuu yidhi xajka xarmada qaala faأhlalnaa min الأbضح meeshii ay deganaayeen abdaxee halkii un baan labayk allaahuma xajan nii oon ka xarmannay halka marka waxaa lagu caddaynaya bacd alculama fuqahada qaar oo qaba cinda almiisaabi miisaabka waa kacbada majaroorkeeda kacbada majaroor bay leedahay majaroorka dhuwanee kakorkeeda korka kore ka saaran cinda almiisaabi baa la istaagay oo laga xarmani ama fi masjid alxaraam baa laga xarmani inayn arrintaasi wax nasa iyo daliila ayna lahayne arrintu ay waasac tahay meesha aad deggan tahay hadday hoteelkaadii iyo haddaad markaa masaajidka ku jirta iyo meesha marka ka dhawaaqayso ummaad ka xarmanaysaa fa ahlalnaa min alabdax meeshii ay degeen nabiga saxaabadiisu abdaxeed halkii umbaan ka niyoonnay xajkii markaasaan xagga ayaa mina aan u dareernay mina xaggeedaan aadinay qaala xaddaanaa moxamed binu xaatim qaala xaddaana yaxya bnu saciid can ibni jurayjin xaa xaddaana cabdu bnu xumaydin ahbarana maxamed bnu bakrin ahbarana ibnu jurayjin qaala ahbarani abu zubayr bnu usamaca jaabir bn cabdilah radi allahu canhu yaquul lam yadif inabiyu sala allah aleh wasalam nabiga ma dawaafin walaa asxaabahu iyo saxaabadiisii bayna safaa safa iyo walmarwa marwo dhexdooda ilaa dawaafan waaxidan sooma arki sacyiga bayna safa walmarwa dawaaf baa lagu magacaabaa marka nabiga iyo saxaabadiisii waa kuwee miman saaqu lhadya ilakaa hoosir miman saaqu lhadya ma saxaabadoo dhan baa hal dawaaf la yimid maya miman saaqu lhadya nabiga markii lagu yidhi fahm nabiga muxuu ahaa qaarin kuwii la socday marka waa kuwii asaga ku raacay hadyada waday ee u suuroobin inay taxallulaan markii hore kuwaa ayaga dawaafuulquduumna way la imaadeen sacyina way raaciyeen sooma aha dawaafulifaadada dambe sacyi lama imaanayaan walaa asxaabu bayna safamar ilaa dawaafan waaxidan hal dawaafa oo sacyi ah bas umay la imaadeen wahada raddun calaa alimaam abu xaniifa alimaam abu xaniifa raximahu allahu tacaala ayaa lagu radinaya oo wuxuu qabaa qofka qaarinka ah xaj iyo cumro isku daray ilayhi sacyaani wa dawaafaan laba dawaaf oo midna dawaafulcumraa midna dawaafulxaja iyo laba sacyo midna cumrada midna xajka ayaa dushiisa ayuu qabaa xadiidkana saxiixa ee haabirka can rasuulilahi sariixa ayaa lagaga jawaabay zaada fii xadiidi moxamed binu bakrin dawaafahu dhow soo maarti nabiga calayh salaam markaa hal sacyi buu la yimi xaggee dhacay marka laba meel buu dhici karaaye nabiga xaggee buu geliyey dawaafahu lawal ah, kii hore ee dawaafulquduumka markuu la yimid uu dawaafay sacyiga la yimid kaasuu kaaftamay marka dawaafuruknigii nabiga sacyi lamuun imaanin لأnna wuu hormarsaday وxadaثnii mxamed بن xaatim qaala xadaثna يaحya بن سacيid can ibn jurayjin qaala akhbarnii caطاء qaala samictu jaabir بn cabdالlah radي الlah canهuma fii naasi macii jaabir baa noo warramay dad kalo anuu isla joogno ayuu noo warramay jaabir bn cabdillaahi buu leeyahay ninka la yidhaahdo caطاء ibn abi rabax caطاء ibn abi rabax akaru naasi fii acmaali اlxaji baa acmaasha xajka dadka ugu yaqaano waa caطاء ibn abi rabax ilayhi alfatwa fatwada iyo masaaisha xajka isagaasaa loogu noqon jiray marjac qaala wuxuu yidhi jaabir ahlalna waxaan xarmannay asxaaba muxammadin baan khasiisiyey oo ujeedaaya jeedaaye sala allah alay wasalam bilxaji xaj baan niyoonay khaalisan baraxla waxdow keligiis xaj keligii baan niyoonay markii hore qaala cadaa wuxuu yidhi qaala jaabir faqadima anabiyu nabiga wuxuu soo galay calayhi salaam magaalada maka subxa raabicatin subaxdii afaraad ee afar raabicatin afar markay ummadoo tagtay min dilxija bishii carafa ama dilxija markay afar beri tagtay yuu nabiguba ka soo galay wuxuuna ka soo dhaqaaqay madiina afar markay ka dhiman tahay ama shan siddeed beri ama sagaal buu dhexda ku soo jiray sala allahu alay ali wasalam fa amaranaa wuxuuna amray haddana maanta maxaa lagu tegayaa madiine iyo maka saacado yar baa lagu tegaya saacado yar baa lagu tegaya adduunkii kalaaba saacado lagu tegayaaba ayib waa ilaahay tasiilka iyo fudaydka uuna siiyey misaaqan liqowli wayahluqu maa laa taclamuun wayakhluqu maa laa taclamuun markii laga soo hadlay alkhayla walbiqaala walxamiir litarkabuha wasiina yu ilahi wuxuu yidhi wayakhluqu maa laa taclamuun waxaa laga hadlaya rukuubku ah rukuubkii markaa la haystay markuu ilaahay sheegay oo nicamtiisa inay ka mid taha uu nagu mana sheegtay subxaana yuu wuxuu yidhi waxaynan ogeynna o ilah waa inii abuuri doonaa oo hawadaa arkaysa waxaa buubaaya iyo baddaa arkaysa waxaa dul socda dheereenaya iyo gaadiidka hoosta socda ee sayaaraadka iyo baabuurta nicamta ilaahay uu noo iyo cilmiga uu aadamaha baray callama alinsaan maa laa yaclam ayay ka mid tahay marka shukri weyn iyo nicamtaas in shukriya ayaa ilaahay subxaana wa tacala uu mudan yahay fa amaranaa wuxuu nabiguna amray an naxila inaan xalaalowno qaala cadaa wuxuu yidhi xil qaala cadaa wuxuu yidhi qaala ah, nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi jaabir buu ka warinaya xilluu xalaalooba kol haddaad xajkiina cumro u badala kadib dawaafkii kacbada iyo sacyigii bayna safa walmarwa iyo timihiod gaabsataan intaa way cumreen inta haddaad la timaadaan xalaalooba dib ugu noqda caadadiinnu asalkiinna hore iyo dhaqankii hore wa asiibu nisaa weliba haweenka u galmooda si taakiidinaya alxillu kulluhu xalaaloowan inuu xalaalow dhammaystiran uu yahay qaala caddaa wuxuu yidhi walam yaczim calayhim laakiin kuma waajibin markuu leeya wa asiibu nisaa amarkaas lilwujuub ma aha ee waxaa weeyaan amrun bacda alxadri yufiidu maa yufiiduhu fi asli aw yufiidu alibaaxa shay markii laga xarimo qofka shay xalaal ahaan jiray oo kuu bannaana markii lagu diido la yidhahdo maanta waa kaa mamnuuc kadibna haddana lagu yidhahdo samee sameedan dambe amarka wujuub ma ahee wixii marka hore lagu asalka kuu banaanaan jiray sidiiba yaa kuu bannaan ibaaxadii ibaaxadii buu ku noqonaya ibaaxadii buu ku laaban ayib xillu marka wuxuu leeyahay walam yaczim calayh kumana ilzaaminin oo kuma waajibinin oo ninkii rabana reerkiisa waa la macaamilay ninka kalena waajib ma walaakiin axallahunna waa u xalaaleeyey haweenka nabiga lahum saxaabadii u banneeyey haweenkoodii faqulnaa waxaa nidhi lamaa lam yakun jaabir iyo saxaabadii baa markaa hadlay oo yiwaaseen xajkii caraafaada soo dhowey xalaalowan waa maxay haweenkan u galmoodeeda iyo raaxadan inanugu furay shareecadan iyo tafsiirkeedii umuurta inay waasac tahay oo tashadudkii ay yaqaaneen oo dhan baa la turaya ama isqaawin jireen ayagoo dhawaafi jireen wixii o lasoo afjarayaan afjaray faqulnaa waxaa nidhi buu leeyahay lammaa lam yakun markuusan ahaanin baynanaa annaga iyo wa bayna carafata carafa ilaa khamsun shan beri mooyeen wax kale aynan noo dhexaynin miyuu amaranaa nabigana amrayaa an nufdiya inaan u galmoonno ilaa nisaa'ina haweenka annaga oo fa na'tiya carafateena carafa waxaa ka dhalay inaan tagno subaxdii markaa ka qabaysana haweenkii taqduru wixii ayna dhibcayso wixii ay dhibcayso madaakirunaa dakarka annaga iyo xubnaha annaga taranka almaniya mani annagoo intaan haweenkii u galmoonnay meni naga titifqayso qabaystay inaan carafo u baxno annagoo la rabay inaan saan madiine ooga imaanay boorka annagii ku tagno waase eh, arrinkii baa marka iy xogow ka hadahadleen qaala yaquulu jaabirun jaabir baa wuxuu ishaarayaa biyaddii gacantiisa yaqduru madaakirunaa yuu ka hadlayaa yaqduru madaakirunaa maa gacantuu u ishaaray kaannii anduru inaan arkaadu mooddaa ilaa qowlii hadalkiisa iyo ishaaradiisa buu biyadii gacantiisa ishaaraya jaabir yuxariku asagoo fartiisana dhaqaajinaya xaggee ku socotaa fartaa dhaqaajinteeda waa fahamteen dakarkii baa loo dhaqaajinaya wuxuu dakarkii buu ishaaraya dakarkii buu ishaaraya fartaa dhaqaajinteeda wuxuu ka ihaadaya wuxuu dakarkaanagii uu biyo ka tifqaayo miyaan carafo aadaynaa yani waa ilaa xaddaasii gaaray tarfiih iyo nasasho iyo raaxo qaala faqaala qaama nabi sal sl warkii baa nabiga gaaray faqaama nabi sal slam baa istaagay fiina dhexdalada faqaala nabigu wuxuu yidhi qad calimtum waxaad ogtihiin haddii taqwo iyo allagacabsi iyo taqashub iyo in maaragta laisbasaasiyo zuhdi aad isridaysaan ama aad leedihiin sidii horaa noo ficineed waxaad ogaataan nabiga alai slam wuxuu yidhi qad calimtum waxaad ogtihiin annii anigu atqaakum ka inigu cabsi badan inaan ahay lilaahi ilaahay oo amarkii ilaahay oo la dabaqoo lagu camalfalo ka inigu dabaqid badan inigu cabsi badan waa aniga wa asdaqakum ka inigu run badanna waa aniga oo wixii waroo ila ii sheego xagga allu iga yimid waa barukum ka inigu baardhisan oo war alloo loo hoggaansamo oo ugu baardhisanna waanahay maca daalika sidaasaa layfaray buu nabiga calayh isalaatu wasalaam wax intaa ka fiican oo ka taqwasan ood la imaanaysaan ama ka cilmi badan ma jirta iraaca walowlaa adiga nabi allow dee waa kan sidanaa tahay caaisha asaa tiri iyo haweenka umu salame iyo way weydiin maa baalu naasi xalluu walam tuxlil anta nabi allow maxaad dadku way xalaalo adigu xalaaloobi weyde tii buu ka jawaabay wuxuu walowlaa hadyii hadyadan aan wada haddaynahayn la xalaltu waan xalaaloobi lahaa kamaa taxilluun saad xalaalowdeen walow istaqbaltu min amrii amarkayga haddaan qaabilan aan ogaan lahaa maa shayga aan istadbartu hadda soo dhaafay oo aan waxba ka qaban karin in hadda aan cilmigeedina ogaaday dhaqangelintii iyo inaan waxba hadya la soo kaxaynin aan soo dhaafay lam asqil hadya hadya ma soo kaxeeyeen faxilluu xalaaloobe ma ku celiy faxilluu xalaaloobe markaasaan faxalalnaa xalaalownay xalaalown waxaa weeye wixii lagu diidanaa baa lagu banneeyey wa samicnaa maqallay nabiga wa adacnaa dhaqangelinay oo adeecnay qaala caddaa qaala jaabir baa wuxuu yidhi faqadima caliyu cali bin abi aalib baa soo galay waxay saxaabadii ay kala baxeen qaar taxallulay oo guryahoodii arrimahoodii howlahoodii si qaatay oo ku noqday iyo qaar ixraamka sidai ugu taagan baa loo qaybsan yahay faqadima caliyu cali baa ka soo galay mina cafan yaman ayuu ka yimid min sicaayatihi shaqadiisii iyo shaqadii loo diray ee yaman loogu diray ka yimid sicaayadu amiir buu ahaa yaman loo diray qaadi oo kala xukumi mucallim oo dadka waxbari daaci oo dadka gaadhsiinaya dacwada wixii sakawaad iyo umuurahaas oo kale iyo jizyaana waa loo dhiibaayo qaybinteeda iyo shawlahaasi mas-uul isagaa ka ahaa isaga mas-uul ka ahaa marka faqadima caliyu min sicaayati shaqadii uu socday ee ku maqnaa ayuu ka yimid yaman wixii arrintaasi ay joogto maka la joogo dadka ay sugaayaan yowmu tarwiix faqaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu calayhi salaam oo xaaskiisii faadumana ay ka mid tahay dadkii xalaaloobay oo ay ishagaajisayba faqaala nabiga calayh salaam baa ku yidhi bima ahlalt adigu maxaa soo niyootay dadka waa kala baxay maxaa soo xarmatay qaala wuxuu yidhi bimaa ahalla bihi nabiyu nabi sala allah calayh wasalam wuxuu soo niyooday ayaana soo niyoy waxaa la yidhahdaa tacliiqu niya tacliiqu niya meeshanoo kale way bannaan tahay masaladan ayadaa inaad qof kale niyadiisa adniyadaada ku xidho oo tidhahdo hebel wuxuu niyeysan yahay baa anna niyo ii ah fii hada almasala way bannaan tahay waayo asalka waxaa weeye niyada in la jasmiyo la casmiyo weeyaan laakiin masaladan fi lxaji wuxuu leeyahay waxaan idinka saxaabadu waxay mar walbaba ku taagan nabiga calai salaam inay raacaan kii maqnaa marka nabiga calai salaam ma mufrid buu noqday ma qaarin buu noqday ma mutamatix buu noqday ma yaqaano marka wuxuu iska yidhi waa xawilay wuxuu yidhi allaahumma ahlaltu bima ahalla bihi nabiyuka nabigaadi maxameda calai salaam wuxuu xarmadoo niyooday ummaa ana niyooday ii xajna ma sheegin cumrada ma sheegin iskudarra ma sheegin faqaala lahu rasuululahi sal slam nabigaa wuxuu yidhi hadday saa tahay fahdi hadiya lagaa rabaa anigu qaarin baan ahay qaarinka iyo mutamaticana hadiya laga rabaa wamkuf xaraaman xoolahaas waruu nabigu wax ka siiyey sila mushaarakeeyeen xoolihii boqol neef oo geela gacanta lagu hayaa oo nabiga calai salaam ugu soo wareejiyey qaarna sag u waday qaarna cali uu keenay oo uu soo gaday fahdi hadiyadaasi wax ka baxso wamkuf nagow xaraaman xaara tahay muxrim kol haddaad hadiyada dadka hadiyada wadayaad ka mid noqotay hadiyadaada ilaa la gowraco muxrim baad noqonaysaa qaala waahdaa lahu caliyu cali baa nabigu u soo hadiyeeyey hadiyan hadiyo geelaa isaga ahayd boqolka ah oo nabigu inta da'diisa ay ahayd lixdan iyo saddex uu nabiga ku dhintay calayh salaam lixdan iyo saddex halaad buu gowracay waxaasoo dhan waa ishaaraat in nabigu cumrigiisi uu gebagaboobay oo meeshaa ku dhammaaday faqaala suraaqa binu maalik ibnu jucshub suraaqa binu maalik ninkii liijir ibnu jucshub waa ninkii taariikhda iyo qisada lahaa hijrada nabiga calayhi salaam damcay inuu jidgooyo u samaysto isbaarada u dhigtay kadib deena ilaahay ku dabagediye asagoo qiilqiil ku baxay dhulka lala gooyay faraskiisii kadibna gacmaha taagay oo toobad keenay nabigana calayhi salaatu wasalaam u duceeyey warqadna la siiyey ammaan ah. in laisbadbaadin doono waa dambana warqaddii nabiga oola yimid kadib deena saxaabi jaliila ayuu noqday suraaqa binu maalik wuxuu yidhi yaa rasuul allah cumradan xaj loo bedelaayo iyo cumradan ashhuru lxaj iyo bilaha xajka la cumraysan alicaamina haada ma sanadkale ay khaas ku tahay am liabadin waa weligeed faqaala nabigu wuxuu yidhi liabadin maya waa weligeed in bilaha xajka la cumraysan karo waa arrin siday u dhaqan gashay weligeed socon in cumrada xaj loo badeli xajka xajka cumro loo bedeli karana ayaduna waa arrin sidaas oo bannaan oo lilabad ah masalada ayada ee dambe ee nidhi faslu lxaji ila cumarna lilabad in lagu fasiraa khilaafun bayna saxaaba cumar iyo cumaan baa diidan xadaana ibnu numayr qaala xadaana abi xadaana cabdilmalik ibn abi sulaymaan can caطaa can jaabir bn cabdilaahi radi allah canhuma qaal ahlalna maca rasuuli illah nabiga annagoo la soconna calayhi salaam yaan soo xarmanay bilxaji xaj falamaa qadimnaa makata markaa maka gallay amaranaa wuxuu nabiguna amray an naxilla inaan xalaalowno oo wanajcalaha xajkii aan u bedelno cumratan cumro fakabura fakabura waxaa ku weynaaday daalika arrinkaa calaynaa korkaanaga arrintaasaan u cuslaatay cumraan xaj baan ku soo dhawaaqaynay xajkii baa laleeyahay cumro u badela haddana bilihii xajkaa la joogaa haddana carafaaba noo dhow inaan u baxna farbari kadib wadaaqad waxaa cabiili gashay bihi eraygaasi iyo ficilkaa iyo dhaqangelintaasi suduurunaa xabadkaannagi arrinku waa arrin nabiga ka soo fulay calayhi salaam laakiin mukhaalafatu lma'luufi mashaqa wax la yaqaano oo dhaqan aho intaasoo sal lagu soo dhaqmaayey hal maalin inaad qalbigaada ka bixiso way yar adag tahay xogoo xabadkaanagii baa cariiri galay fa balaqa waxaa gaaray daalika cariirigaas iyo nuqnuuqdaasi annabiya nabiga calayh salaam baa warka gaaray calayh salaam famaa nadri ma ogin ashayun balaqahu min asamaa war nabiga samada oga yimid inuu yahay warkaa gaarayoo xagga alla looga waxyooday am shayun iyo inuu yahay min qibali nnaas in dadka qaar ay tasriibiyeen oo ay dadka qaar ay warka nabiga u gudbiyeen u dusiyeen aan anaga ku sheekaysanay iyo in xagga alla looga waxyooday warkii nabigu waa gaaray waxdu hadan faqaala nabigu wuxuu yidhi ayuha annaas dadow axilu xalaalooda falowla alhadyu haddayna hadyada jirin alladii macay macaygaa ah haddaanan wadin facaltu waxaan samayn lahaa kamaa facaltum saad u samayseen oo kale aniguna sidiinoo kale taxalluli lahaayeen qaala faaxlalnaa waan xalaalownaa xataa wati'na nisaa taxallulka midka ugu dambeeya waa jimaaca wey oo taxallulu aani waxaa wax kasta markii lagu ogolaado weli waxaa farta u taagan tahay jimaaca iyo reerkaada ilaa kacbada ka dawaafto marka taxallulka waa taxallul kulliya wey xataa wadina nisaa haayada wafacalnaa waxaan samaynay maa yafcalu lxalaal qofka xalaasha wuxuu samaynayey oo ah min mucaamalati nisaa wa libaasin wakhiid waxaasoo dhanba wadiib waxaasoo dhan yaan samaynay xataa ida kaana yowmu tarwiya maalintii sideedaadeeda yowmu tarwiya markii la gaaray wajacalnaa makata maka aan u duunay bidahrin dhabarka intaan isdiyaarinay maka aan dhabarka u duunay oo meeshaan muxasab la yihahdo abdax la yidhaahdo meesha ayada ah ayay joogaanoo marka kacbadii gadaal bay ka martay ahlalnaa bilxaji xaj ayaa ku dhawaaqnay oo niyoonay marka cumro iyo xaj mutamatixiin baa la dhahaa waa intii aan hadyo wadin xaddaanaa ibnu numayr qaal xaddaana abu nucaym xaddaana macmur muusa bnu naafic qaala qadimtu makata makaan galay mutamatican bicumra anoo cumro ku tamatucayo cumro niyeysan bilihii xajkaa la joogaa xajkii waqtigii loo baxayana wuuga dhow yahay muuse bnu naafic waa taabici arrinkaasaan sameeyey buui qabla tarwiya intii tarwiya maalinta sideedaad weeyaane ka hor bianbacka ayaam afar beri maalintii sideedaad afar beri ka hor ayaan tama ka galay baan cumro ku tamatucay fa qaala annaas dadkii baa waxay ugu dhaheen tasiiru xajatu xajkaadii wuxuu noqon alaana hadda makiyata maki soo maha saad u dhaqmayso min reer makaadoo kalaad noqotay soo maha waxaa la rabay inaad miiqaadkaale ka soo xarmato adoo xaajaa maka soo gasho aad mino u baxdo been adoo xajkaada wati haddase makaad ka niyoon rabtaayoo reer makaad iska dhigaysaa soo maha way ku inkirayaan way ku inkirsan yihiin marka waxaan wax saxanaya maaha ma jirto arrintaas ayada miiqaadkan sa oga soo xarmarta adoon xalaaloobin waa inaad u baxda mina fadakhaltu waxaan u galay buu leey muusa calaa cadaa bin abi ninka imaamkii cadiimkaa caalimkaa cada bin u galay taabiciga fastaftaytuhu masaladaasaan weydiiyey dadkao dhan asagay sirna ugu jiraan oo masaa'isha la weydiinaya markaasaan ama talaa qabsatay oo markaan cumradii aan ku taxallulay ayaa waxaa la yidhi ma waxaa tahay reer maka faqaala cadaa baa wuxuu yidhi xadaanii jaabir bn cabdillah abansaari yaa ii warramay akar aclamu naasi bilxaj bixajati rasuulilah jaabir xajka nabiga dadka ugu yaqaan u ahaa jaabir baa ii warramay annahu xaja inuu xajay maca rasuuli ilahi sala allahu alayh waalih wasalam caama saaqal hadiya sanad uu hadiye soo kaxaystay jaabir macahu nabi maciise marka jaabir wuxuu ahaa qaarin sida nabigoo kale hadi wadaa waqad ahalluu waxay xarmadeen bilxaji xaj mufradan keligiia faqaala rasuulu llaahi sal allah alay wasalam baa wuxuu yidhi axilluu xalaalooba min ixraamikum xarmashadiinnii bidawaafi ilkacbati wasacyi bayna safa wa intaad la timaadaan xajkiinna cumro u badashaan xalaalooba faduufuu bilbeyti waa kan kacbada dawaafa koow wa bayna asafa walmarwa safa iyo marwo dhexdoodana dawaafa waqasiruu gaabiya tibihiinnii intaasaa lagu xalaaloobaa cumrada lagaga baxa wa aqiimuu iska jooga maka xalaalan idinkoo xalaalo wixii qofka muxrimkaa loo diida oo min xalaal aynii tahay xataa idaa kaana yowmu tarwiya maalinta sideedaad markii la gaaro faahilluu xarmada bilxaji xaj wajcaluu waxaad yeeshaan allatii nusugii iyo camalkii aad qadimtum la soo gasheen bihaa maka maka aad la soo gasheenna mutcatan mutca ka dhigto oo cumraaad ku tamatucdeen ka dhigta qaaluu saxaabadii baa waxay dhaheen kayfa najcaluhaa seen oga yeelaynaa xajka annagii mutcatan mutco cumro lagu raaxaysta seen ugu dhigaynaa waqad samaynaa annagoo ku soo magacawnay alxaja xaj oo labayk allaahuma xajan si afbugii ku nidhi annagoo afbugii ku nidhi cumrag u bedela waase seen ugu bedelaynaa qaanabu wuxuu yidhi ifcaluu yeelaa inay idhi maa aamurukum bii waxaana amraayo fa innii anigu lowlaa annii suqtu lhadya haddaana hadye soo kaxaynin la facaltu waan samayn lahaa midlaladii arrinkii oo kale amartukum ayna amraayo bihi ama maaga walaakin laa yaxilu iima bannaana minii xaraggayga xaraamun wa xaraam wax muxrim xaj iyo cumraha xarmanka xaaraama oo maxduuraadkii iyo mamnuucaadkii muxrimka loo diidaya ah, xalaal ana ima noqonayo xataa yabluqa alhadyu hadyada ilaahay ka gaadho maxillahu meeshii maxalkeedii ay ku xalaaloobaayeen gu xalaaloobayen u gowracayay oo ah yoomunaxri inaan gaaraan ilaa waqtigaa laga gaaro anugu ma xalaaloobaaye facaluu sidii bay saxaabadu yeeleen oo u bayaamiyey nabiga calayhi isalaatu wasalaam marka wixii furuuq ah oo dadka u dhexeeya waa in la caddeeyo oo adigu waxaad samaynaysa waxa qofka sameeyay hadduu farqi yahay wejkiisa waa inaad caddayso maxaa yeelay yacanii inaad annagana asaan noqono adiga iyo saxaabada kula socotaan asaan noqotaan maxaa u sababa marka nabigu waa caddeeyey calayhi salaatu wasalaam isaga hadiyadaasa damraysa ayaguna waxaa weeyaan hadiya ma wadaan arrintaas oo ah in la caddaynaayo oo nabiga jawaas bayaanuuljawaas inuu caddaynaayo inay cumrada loo imaan karo ashhurulxaj balay xajka cumro loo bedeli karo arrintaasuu bannaynaya waxaddaana maxamed bnu macmar bnu ribciy alqaysiyi qaala xaddaana abu hishaam abu hiina bnu salamata almaqsuudi can abi cawaanata alwadaax can abi bishri jacfar can cadaa bin abi rabax can jaabir bni cabdilahi radi allahu canhuma qaal qadimnaa maca rasuulilah annagoo nabiga la soconna calayhi salaam ayaa soo gallay maka muhilliina bilxaji annagoo xaj ku dhawaaqayna oo xarmanay fa amaranaa rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam wuxuuna amray an najcalaha xajkii inaan u bedello oo ka yeelno cumratan cumro oo wanaxilla aan xalaaloobo qaala wa kaana macahu alhadi nabiga wuxuu asagoo u xalaaloobi waayey hadyuu watay falam yastadic ma an yajcalaha inuu u bedelo xajkiisa cumratan cumro annagaas hadyamaana wadeen fabaana alfarqu farqigii waa caddaaday baabun fi lmutca mutco bilxaji xajka iyo walcumrata cumrada lala imaado oo mutcadan mutcatulxajka ah in qofku uu marka horeba cumro uu ku yimaado bilaha xajka gudahooda isla safartaa cumradii intuu la imaado uu ku xalaalooba uu isla safartaasna safarkaas dada xaj uu u dareero taa waxaa la dhahaa tamatuc baa la dhahaa waxaa kaloo tamatuc la yidhaahdaa inuu qofka uu xaj la yimaado yna xajkiisa haddana cumro u bedelo cumradii kadibna xaj haddana la aado iyaduna way dhacdaa xadana mxamed bn muana wbashaar qaala muana xadana maxamed bnu jacfar qaala xadana shucba qaal samictu qataada yuxadidu can abi nadrata qaal kaana ibnu cabaas wuxuu ahaa radia allahu canhuma yaamuru bilmutca mutcaduu amri jiray oo inaad cumraysato ood xaj hadhow aado waa kuu bannaan tahay ayib wa kaana ibnu zubayr yanhaa canha waa reebi jiray ibnu zubayr waa reebi jiray oo wuxuu dhihi jiray xaj kol haddii biyo xajka la joogo xaj uu imow cumradana safar kale oo waad cumraysanaa tiri oo soo diyaargarowday oo waddan ka timi cumradana ka dhigo cumar iyo cumaan iyana waa laga wariyaa arrinkaasna ma aha inay diidan yihiin ashhurulxaj in la cumraysan karo ma diidana kow masalada fasqu lxaj ila alcumra ah waxay qabaan cumar radi allahu canhu oo bacdu saxaaba baa laga wariyey inay khaas ku ahayd ummadda saxaabada nabiga calayh isalaatu wasalaam inay khaas ku ahayd kadib deen arrintaa ay dhammaatay faskulxaji ila alcumra laakiin in cumrada laleema lakaashul xaj mayna diidaneen waxayse fadhilayeen oo leeyihin waxaa fadli badan inaad qaarib ama mufrid noqoto weliba mufridka mufrid inaad noqoto oo laba safar laba safar la imaado maka mar cumro loo tagaayo iyo mar xaj loo imaanayo lianlaa yakhluwa bilbeyti daa'if beytka iyo kacbada saan mar walbaba oga khaalib noqonin oo u cidloobin qof dawaafayo aan loo waayin ah, inaad mar hal mar imaato aad jiblaysato hal safara waan xajiyo waan cumraystay waxaa markaas beydkii baa cidlo noqonaya marka waa inaad safarra xaj u timaadaan marra aad cumro u timaadaan kacbadu sidaas ay marka macmuul ku noqoto awagii hore haddee dadku ay yaraayeen dadku ay yaraayeen markaa weeyaan laakiin maanta xilli habeen ama maalin ah si dhexe iyo si hore iyo wakhtigu ahaanaba xilli kacbadaas aan la dawaafaynin cadad weliba laa ba'sa bihi uuna dawaafaynin la arki maayo la arki maayo mar walbaba ah, xajkii iyo cumradii waa isku furmeen wa ibnu zubayr yanhaa canha waa diidi jiray qaala fadakartu dalika lijaabir jaabir bn cabdilaahi baan u sheegay faqaala jaabir wuxuu yidhi calaa yadaya labadayda gacmood bay yudaara alxadiiu xadiid ku soo wareegay warkan aad sheegtay masaladan ayadaa iyo sheekadan anigu maarata ugu soo wareegayoo daliilkeedii iyo cilmigeediina anaa haya waa ninkii nabiga hashiisa suwaday hoggaankeeda la socday weeyaan ninka yaqaana ma leh marka tamatucna uu ka bilaabay waan tamatucnay maca rasuuliillaah nabiga maciise calayhi salaatu wasalaam waan tamatucnay cumro intaan la imaanay oon ku tamatucnay oon haddana xaj la imaanay wax jirta bay ahayd xajkii oo cumro loo guddalaaba dhacday warkaasaga war sugan weeyaan waswaas yuuna kaa gelin falammaa qaama cumaru cumar markuu istaagay khaliifatan xaaluu yahay oo amiiran lilmuminiin xaaluu yahay falamaa qaama ay lamaa xasala uu saara uu noqday cumaru cumar uu khaliif noqday lamaa qaama cumaradu waxa weeye ee markuu u qumay u istaagay khaliifnimo iyo amiirnimo oo muslimiinta hoggaankeedii gacanta u soo gashay qaala wuxuu yidhi oo fataawadii iyo amarkii iyo kala dambayntii asaga looga dambayna qaala wuxuu yidhi in allaha ilaahay kaana yuxillu lirasuulih ilaahay rasuulkiisa wuxuu u banneeyaa maa shaa wuxuu doono bimaa shaa wuxuu doonuu oga xalaaleeyaa ilahay wuxuu doonu nabigiisa u xalaaleen wuxuu ka doono waxyaalahu ilaahay doono wuxuu ka doonuu nooga sii xalaaleynayaa waina alqur'aana qur'aanka qad nazala waa soo degay manaasilahu boosaskiisii iyo amaakintiisii iyo meelihiisii buu qur-aanka ku soo degay sababu nusuulkiisii iyo munaasabaadkii iyo xumaa axdaastii iyo arrimihii uu xallinayay qur'aanka ee uu ka hadlaayey sababu nusuul buu lahaa marka manaasishiisii iyo macaanidiisiina u watay faatimu alxaja walcumra marka wuxuu ka hadlayaa in nabiga calayh salaam saxaabada uu yihahda xajkiina cumruu badala arrintaa arrin ilaahay nabiga u banneeyey bay ahayd xaalad gaaroo istifnaa'i ah oo markaa ayadaa lagu xallinayo in wixii la qabay oo ah alcumratu fii ashhuri alxaji min akbari alfujuuri fi lardi arrinkaas ayagoo caadadii hore ee jahliyada ay qabeen in la baabi'iyo waxba ka jirin arrintaasuu nabiga calayh salam ilahay u banneeyey ummadu u caddeeyo oy sameeyaan laakiin asalka haddaan u noqonno haddaad xaj soo gasho xajkaadii haka leexan haka noqonin dhammaystir cumra haddaad soo gashana cumradaada dhammaystir sidaasaa qur-aanka ku jirto ilaahay wuxuu leeya waatimu lxaja waalcumrata lilah ayuu ilahay leehay ee faatimu alxaja xajkiinni taam yeela xajkiinna cumraha u badelina waalcumrata cumradana taam yeela lilaahi ilaahay dartiis kamaa sida uu amarakum ullahu ilaahay baa aayaddaa qur-aanka inagu amray amar halkaasuu la taaganya marka wuxuu qabaa in fasqu lxaji ila alcumra ay ahayd shay khaas ku ah saxaabada xilligaa nabiga calayh isalaatu wasalaam kadib deenna aan haddaad xaj la imaato aadan cumro u badeli karin liannahu waxay khilaafsan tahay fii qowlihi tacala waatimu alxaja waalcumra laakiin cumar radi allahu canhu waa ijtihaadkiisa waa ijtihaade waa saxaabi saxaabada waa ijtihaadi jireen mujtahidkana yusiibu wa yukhdi ah, qaacidadaasaa jirto oo nabiga calayh salaam uu yihi xadiidka abubakr saxiixa ida xakama alxaakimu faasaaba idaa xakama alxaakamu xaakimu ida xakama alxaakimu faاجtahada faasaaba falahu ajraan waida xakama alxaakimu faاجtahada faakhdأ falahu falahu ajru marka arrintaa ayada ah wailaa waa bannaan tahay naska saasuu caddaynaya xadiidka nabiga sala allah alay ali wasalam midda kale qofka hadduu xajkiisa cumro u bedelo maxaa ka dambeeya cumradaa kadib yowma tarwiih haddana xaj buu aadi marka waa timu alxaja waalcumra waaba ku sugan yahay waa dabaqay waa ku camal falay cumradiina waa taam yeelay xajkiina waa taam yeelay oo xajka halka kagamuna hadhin ayib kamaa amarakum ullah taa waa masalada koobaad ee mutcatulxaj baa la yidhahdaa cumar saasoo ka hadlay waxa uu haddana u leexday masale kaloo iyadana mutca la yidhaahdo oo mutcatu nisaa wa abittuu buu yidhi abitu gooya abittuu gooya nikaaxa haadihi nisaa haweenkan guurkooya gooya guurka haweenka aad guursanaysaan guurku meel gaara ah ha ka dhigine guur go'an oo mustaqbal iyo ma'aal laga rabo ka dhiga ah, waan ku guursani saddex beri baan kula joogi saddex beri kadibna waan kala tegaynaa saddexdaa berina xooga waa calalaha u qaadaya intaan booshada ah waxaa dhihi jiray nikaaxulmutca la dhihi jiray mutxa la yidhaahdaayo waxaa ku aafaysan hadda nimanka islaamnimada sheegta ee shiicada ee raafidada ayaa ku aafaysan marka cumar wuxuu yidhi wa abidtu nikaaxa haadihi nisa haweenkan ayaga ah farya inii godnaaninoo tacliiqinina nikaaxe nikaax go-ano waan guursaday aan laga dabah noqonaynin ilaa muddana aan u xidhayna ka dhiga falam uutaa waa goodiyey cumar wuxuu yidhi falam uutaa la iima keeno birajuli nin nakaxa guursaday imra'ata naag ilaa ajalin muddo kumeel gaara ah. ilaa haddii la ii keeno rajamtuhu bilxijaab dhagax baa ku rajminayaa buui lianna xukma almutcati ka xukmi zina mutcada xukunkeeda waa zinadii weeyaan <coughs> zinadii oo kale wey markii hore yoomu khaybar waa la baneeyey kadibna yoomu fatxu maka haddana waa la xarimay yoomu fatxi haddana la baneeyey kadibna taxriim abadi waa kii la xarimay oo la yidhi ma bannaan arrintaa iyada daruuraha marka hore loo baniy xaaraam weeyaan ilaa yowm alqiyaama qaala waxaddaanii zubayr bnu xarb xaddaana cafaan ibnu musa xaddaana hamaam qaal xaddaana qataad xaddaana qataad bihada isnaad waqaala fi alxadiid afsiruu xajakum xajkiinna ka sooca min cumratikum cumradiinna oo safarra soo xajiya safarra soo cumraysta hasku dhex qaldinoo cumrada xajka cumraa u bedelanaa maya waan cumraysanayna haddana xaj baan isla safartaaba xajinayna ha dhihine kala sooca fa innahu atamu saasaa taam badan lixajikum xajgiinna u taamsan wa atamu licumratikum cumradiinnana u taamsan waxaddaana khalaf bnu hishaam wa aburabiic waqutayba jamiican xamaad qaala khalaf xaddaana xamaad binu zayd can ayub qaala samictu mujaahidan baan maqlay yuxadidu can jaabir bn cabdillahi radi allah canhuma qaala qadimna maca rasuuli illahi sala allah alay slam wanaxnu naquul annagoo olehan soo galnay maka labayka bilxaji fa amaranaa rasuulu lah sal l slam wuxuuna amray an najcalaha cumra inaan cumro ka yeelno